أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما بعد casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuraة الbaqرة ka mid ah <clears throat> suuratu lbaqara waa suura madaniya qur-aankii hijrada kadib soo degay ayay ka mid tahay ama suurooy suuradihii soo degay hijrada nebiga ka gadaale laba boqol iyo siddeetan iyo toddoba aayadood ayay ka kooban tahay suuradda qur-aanka ugu dheer waaye fadaa-il aada u badanna way leedahay suuratu lbaqara way ku jiraan oo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay iyada iyo suuratu aali cimraan oo qur-aanka hor kacayo oo hogaaminayo inay qiyaamaha imaanayaan dadkeedana ay u shafeeci doonaan saxaabada qofka suuratulbaqara barto qaabka ay qur-aanka asxaabta u baran jireenna waxay ahayd inay lafdiga qur-aankana bartaan macaanideena ay bartaan oo hal maray isla baran jireen mana ka gudbi jirin aayado kale uma gudbi jirin ilaa ay kuwaas camalkoodii iyo fahamkoodii iyo ay <clears throat> ay soo bartaan marka ibnu cumar wuxuu leeyahay qofkii annaga naga mid ah oo suuratulbaqara barto waxaan u aqoon jirnay ama yacnii indhaheenna waa ku weynaa jiray oo qof aada iyo aada u qiimi badan oo cilmi badan ayuu noqo ayuu agteenna ka ahaa jiray waayo suuraddaani axkaam badanna waa ka hadashay qisooyin fara badanna waa ka hadashay caqaa'id iyo waxyaabahana way ka hadashay qeybaha qur-aanku uu ka koobmo dhammaanteed suuraddaani waa ku wada jiraan macaanida qur-aanku uu ka hadlo sida badan waxayna ku qaadan jirtay asxaabta sannado ayay ku qaadan jirtay in ay markaas suuratulbaqara ay e, bartaan meeshaa marka waxaad dareemeysaa ama aada ka dareemeysaa ahmiyadda qur-aanka suurad ka mida ay leedahay sida innaga aan degdega iyo boobsiiska iyo orodka aan u rabna ma aha qur-aanka fahamkiisu hadal aada u culus waaye innaa sanulqii calayka qowlan thaqiila isagoo marka culus oo innaga fahamkeennuna uu yahay faham batii ah oo aada u tartiib u ah uu yahay haddana haddii marka uun wixii in la boobsiiyo uun la dhammeeyo keliya qalbiga lagu hayo oo marka la akhrinaayana juski iga gaarsii ay noqoto marka macaanidiisa la fasiraayana qofku uu rabo in deg degba uu iskaga dhammaado oo keliya tarjama xarfiya keliya uu iska rabo sidaas marka ma wanaagsana sanawaaday asxaabtu ku jiri jireen suuratu keliya culimadii ka dambeysayna sidaa oo kale ayay ahaayeen marka suuraddaani fadligaabay leedahay macnahaas aadka u qiimiga badan ayaa ku ayaa ku jiro oy saxaabadu yacnii indhahoodu ay ama qalbigoodu macnaha weyn ayay ka lahayd suuraddan ee guryaha iyo meelaha qofka yacnii uu degayana waxaa la sunneeyaa in lagu akhriyo shaydaanka nebigu sal ll slam wuxuu yidhi guriga suuratulbaqara lagu akhriyo shaydaanku waa ka ordaa waxaa kaluu nebigu tilmaamay inaynan suuraddan awood u lahayn oo ynan qaado karin albatala batalada marka waxaa lagu fasiray dadka saxarada ah oo wax sixiro ama waxaa lagu macneeyaa dadka aan himada lahayn oo iyagu uun maalaayacniga mar walba ku dhex jiro suuraddan marka cid walbaa iskama fahamto macnahaas aadka u qiimiga badan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu siiyey suuradda marka waxay ku bilaabanaysaa ama ay ka mid tahay suuraddan suwarka ku bilaabanayo xuruufta muqaacada ah qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamiim alif laamiim iyo xuruufaha la midka ah meeshaanaan uga hadlaynaa in allahu tacaalaa wixii ka dambeeyana hadda kadib marka ay nagu soo noqnoqoto waxaan u ixaalay doonaa ama aan usoo wareejin doonaa halkan ee alif laba tafsiir baa ku jirto tafsiir waxa uu leeyahay alif laamiim iyo xuruufaha la midka ah waxay ka mid tahay waxyaabaha qeybka ah ee mutashaabihaadka ah ee ilaahay subxaanahu watacaala ou la goonida noqday cilmigeeda oo bani aadamka aan la ogeysiinin sidaana shacbi caamir bnu sharaaxiil ashacbi taabicigaasaa maslagaas maray ama habka meeshaa maray abuu bakar asidiiq radia allahu canhu isaga laftiisa waxaa laga wariyey inuu yidhi fii kulli kitaabin sirun kitaab kastaa waxaa ku dhex jirto sir wasiru اllahi tacaala fi lqur'ani awaa'ilu suwar ilaahay sirtiisa qur-aanka dhexdiisa ku jirtana suuradaha awaa-isheeda aliflaamiim aliflaamiim saad xaamiim kuwa ku bilowday ku jiraan calina sidoo kale waxaa laga wariyey inuu yidhi likulli kitaabin safwatun wa safwatu hada alkitaabi xuruufu اtahaji kitaab walbaa wuxuu leeyahay wax khaas ah oo aan la mid ahayn waxyaabaha kale ee kitaabkan xulkiisuna ee waxaa weeyaan xuruuftan hijaa-iga ahe aliflaamiim iyo sidaa usa yacni sidaa alla uu u yidhi ayb qowl marka sidaas waayo wax macnaheeda la garan maayo oo waxaa la leeyahay un allahu aclamu baa looga gaabsanayaa maslagaa marka waxaa maray mufasiriinta qaarkood akharu lmufasiriin laakiin culimmada badankood waxay u badan yihiin aliflaamiim iyo xuruufaha sidan oo kale ah macnay leeyihiin macnahoodana qolooyinka marka iyagu waa la fasirayaa yidhi saddex waxyaabooday kusoo koobmayaan cabdullaahi bnu cabbaas ayaana saddexdaasba laga wariyey macnaha koowaad waxa uu yahay xuruufahaani ta'liifkeeda iyo sida ay isku saarsaaran tahay oo ay isku iskugu duman tahay wuxuu yidhi ibnu cabbaas ee asmaa'da alle ayaa ku dhex jiro oo laga fahmayaa oo alif laam miim oo kale hamzadu magac alle ayaa ayay tilmaamaysaa laamku magac alle allatiif iyo wixii la mida miimkuna sidoo kale ismun min asmaa'i illaahi tacaala ayaa ka imaanaayo oo marka isagu wuxuu leeyahay xuruuftan muqatacada ah asmaada allay ah ka tarjumaysaa tafsiirka labaad ee ibnu cabaas laftiisa laga wariyeyna waxay tahay xuruufahani waaba qasam iyo dhaar alif laamiim baan ku dhaartaye waayo allah ku dhaaranayuu leeyahay waa qasam iyo dhaar oo marka waawdii ama xuruuftii qasamka iyo laga jaray sidooda iyagoo marka sidaan ah xuruuftan ayuu rabbi ku dhaaranayaa subxaanahu watacaala tafsiirka saddexaad ibnu cabaas laga wariyaa wuxuu yahay sidoo kale in la yidhaahdo xuruufahani waxay ka dhigan yihiin kelmado ayay ka taagan yihiin oo marka alif laam miim oo kale ana allaahu araa waayo buu yidhi ana allaahu araa anigu waxaan ahay allaah waan arkaa marka xuruuftaani xaraf walbaa kelmad buu ka taagan yahay buu leeyahay hamzada marka anaa ana ayay ka taagan tahay laamku wuxuu ka taagan yahay allaahu eh, araana marka yacnii eh, sidaasoo kale aliflaamiimta iyo aliflaamiim raada iyo uu ku sheegaa ibnu cabaas an allaahu araa ayb saddexdaas macno marka in xuruufahani ay yihiin dhaar alle ku dhaaranaayo kelimaad inay ka taagan yihiin laga soo gaabiyey carabtuna usluubkaas usluub ay taqaano waayo oo kelmad inay xaraf uga kaaftoonto oo wuxuu leeyahay marka bilkhayri khayraatin wa in sharan faa walaa uriidu shara ilaa antaa marka wuxuu leeyahay bilkhayri khayraatin wain sharan faa markuu leeyahay wain sharan fa shar faadaasi marka fasharuntii uu dhihi lahaa ayuu faa yidhi keliya shaacirkaas walaa uriidu shara shartana ma rabo ilaa an taa ay ilaa an tashaa tashaa-u meeshau dhihi lahaa taa ayuu yidhi marka luqadaha qaarkood xataa luqaadkan kaleen carabiga xataa ahayn mararka qaar waa sameeyaanoo in eray dhan inay usoo gaabiyaan erey hal hal hal xaraf inay ka ka qaataan erey dhan oo ay markay hadlayaan oo kale halkaas xaraf keliyay soo qaadanayaan iyagoo marka xarafkaas u jeedo kelmad dhan uu u dhigmo marka wuxuu leeyahay ibnu catiya oo kale eh, mar haddii carabtiina isticmaalkoodii laga helay ee tafsiirkaas sax waayuu leeyahay marka meeshaa marka saddex laba ma laba tafsiira ku jiro waa la fasirayaa in la yidhaahdo oo saddexdaas maslag la maro ama dhaar in laga dhigo ama laga dhigo kelimaad xuruuftan inay kelimaad u taagan tahay xaraf walbaa u taagan yahay ama in laga dhigo xaraf walba ismun min asmaa illaahi inuu u taagan yahay saddexdaasna ibnu cabaas ayaa laga wariyaa iyo tafsiirka labaad oo isaga ah in looga gaabsado allahu aclamu bimuraadihi la yidhaha ilaahay baa garanayo muraadka uu ka leeyahay aayadahan kollaba uun marka marka waxay tahay labadaas maslag unbaa la maraa sidaasayna tahay marka qaala tacaala bismi اllahi الraxmani الraxiim alif lam mim dalika ay haadaa kan alkitaabu kitaabkii weeyaan laa rayba wax shaki ah fiihi kitaabka dhexdiisa ma ahaanin hudan huwa kitaabku hudan hanuun waaye lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado ayuu hanuun u yahay oo rabbi ka dhowrsado oo shirkiga iyo macaasida iyo yacni ka dhowrsado aladiina kuwii ayuu hanuun u ahaaday yu'minuuna rumaynayaan bilghaybi waxa maqan kuwa rumeeyo ay bilghaa'ibi shayga maqan kuwa rumeeyo ayuu hanuun u yahay wa yuqiimuuna oogayo alsalaata salaadda oogayo wa mimaa rasaqnaahum wa min bacdi maa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay oon siinay wax ka mid ahna yunfiquuna bixinayaan oo nafaqaynayaan oo bixinayaan iyo waladiina kuwii ayuu hanuun u yahay qur'aankii kitaabkani yu'minuuna rumaynayo bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey iyo wamaa kii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaa la soo dejiyey wahum iyaguna yuuqinuuna yaqiininayo bilaakhirati aakhiradana yaqiininayo ulaa'ika kuwaadaas calaa hudan hanuun korkiis ayay ahaa ayay ayay yihiin hanuunka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaah almuflixuuna kuwa guulaystay oo liibaanay ah aayadahan hore ee suuradda saddex qolo oo markii nebigu sal ll slam madiine usoo hijrooday dadku ay u qeybsanaayeen ayaa aayadahan hore oo suuratulbaqara ay ka warramayaan midka qolo walbaana tilmaamaheeda ayaa looga warramayaa qolada koowaad ee lagu bilaabay waa mu'miniin mu'miniinta ama ha ahaadaan mu'miniintii carabtii nebigu inta us u yimid rumeeyeen ama ha noqdaan kuwii yahuuddii iyo nasaaradii ahlu kitaabkii markay nebiga arkeen sala allahu calayhi wasalama rumeeyey dhammaantood mu'miniin waayo kuwaas ee mu'miniinta iyo tilmaamahooda iyo waxay ammaanta ku muteen iyo ayuu rabbi uga warramayaa aayadaha hore laba aayadoodoo ku xigtana gaaladii kufaartii daahiran wa baatinan kuwii kor iyo hoosba gaalada ka ahaa ayaa looga warramayaa <coughs> aayado dhowr ah oo kasii dambeeyana munaafiqiin qolo la yidhaahdo rabbi uga warramayaa oo ayaga aslamuu daahiran sida muuqato ee kore islaamay haddana marka yacnii wa kafaruu baatinan gudaha iyo hoostoodana ka gaaloobay saddexdaa qolo yaa marka halkan uu rabbi uga hadlayaa mu'miniintii baa marka loo hormariyey oo laga bilaabay inta aan mu'miniin iyo tilmaantooda la gelinna kitaabkaa muhimmaddiisa naloo tilmaamay oo alla wuxuu yidhi daalika kaagaas daalikadan marka halkan kelmaddan laba macnaa ku jirta oo daalika in sideedaas caadiga loo macneeyo kaagaas la yidhaah waayo waa daa oo ismu ishaare ah laamulbucdi baa la geliyey kaafulkhitaab baa ka dambeeyo daalika kaagaas waayo marka ishaaro fog shay fog baa la tilmaama haddii marka sidaa aan ka macnayno macnuhu wuxuu noqonayaa daalika qur-aankii maka lagugu soo waxyooday qur-aankaas laguu waxyooday amase in la yidhaha qur-aanka xagga sare kaaga imaanayo oo kaaga imaan doonan weli lagu waxyoonin ishaarada marka marka la fogeynayo halkaas waay marka ayb ama in la yidhaahdo yacnii in nebiga sala allahu calayhi wasalama loo tilmaamay waxaan ku siin doonaa kitaab sidaa iyo sidaa iyo sidaa sharafkiisu uu yahay iyo qadarkiisu kitaabkii la siinay la siin la la siinayo ayaa marka loo tilmaamayaa marka ishaaro marka fog baa looga cabirayaa marka li si markaa dikrigiisa iyo sharafkiisa iyo aada loogu weyneeyo haddii marka daalika laga macneeyo kaagaa sidaasay noqone waxaa loo badan yahay laakiin daalika ishaaradan ishaaro dhow in laga macneeyo oo la yidhaha daalika kan ay haadaaba laga macneeyo kaasaan inaga ku soconaynaa marka labadaa tafsiir baa ku jirta daalika ay haadaa kan carabta dhaqankooda ama hadalkooda luqadooda waxay ahayd eh, marka ay shay lasoo dhaafay ama dhow hadalkiisuna socdo ay rabaan inay ka hadlaan ayay waxay isticmaalayaan marka eh, daalika iyo kale ay u isticmaalayaan ayb sida wax xaadir ahoo joogo oo kale ayay marka u isticmaalayaan wadalika karajuli yuxadisu rajula nin baa nin sheeko u sheegaya markaasuu fayaquulu saamicu kii maqlay baa marka wuxuu dhahayaa ina dali yani ina dalika wallaahi lakamaa qulta laba nin saddex nin oo meesha isla fadhiso ama laba nin oo nin ou nin u warramaayo kii loo warramayo sheekada dhegaysanaya wuxuu ina dalika lakamaa qulta war waxaas niyaho waa sidaa tiri waaye waxaas buu dhahayaa wixiina waa dhow yihiin hadda wixii hadda laga warramayey w marka ina dalika ay haadaa kan unbaa loo jeedaa marka dalika ay haadaa kan kan dalika ay haadaa kan alkitaabu kitaabkii waaye laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ma ahaanin shaki dhexdiisa ma ahaanin waxaa weeyaan iskiis marka loo fiiriyo qur-aanka yacnii fii daatihi qur-aan ahaantiisu wax shakiya kuma jiraan ayb laakiin marka laga hadlaayo dadka dadka qaar kamida shaki waa uga jiraa soo maaha laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahaninoo qur-aanka qur-aan ahaantiisu shaki kuma jiro amaa laakiin dadka qaarkood inay shaki oo uga sugan yahay de qur-aanku kaas isagu marka wau tilmaamay suuraddan ayaanaba ku arki doonaa laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahaanin hudan huwa qur-aanku hudan hanuun waaye lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsadaybuu hanuun u yahay waxaa laga fahmaa marka dadka kale inuusan hanuun u ahayn hudan lilmuttaqiinadan hidaaye khaasaa laga wadaa si gaar ahaaneedu muttaqiinta iyo mu'miniinta uu ugu yahay hanuun waayo waa ku intifaaceen ayaga laakiin gaalada hanuun ma u yahay haa waa u yahay laakiin si gaara uguma ahanoo maynan ku intifaacsanin walidaalika laba qur-aanku laba siba waa usoo aroorayo hudan lilmuttaqiina waa kan waxaa kaloo aayadanba la macno ah aayado fara badan oo qur-aankii marka ku jiro oo mu'miniintii iyo mutaqiintii iyo qur-aanku inuu hanuun u yahay tilmaamayo dhinaca kale qur-aanku wuxuu tilmaamay shahru ramadaana aladii unzila fiihi lqur'aanu hudan linnaas alla wuxuu yihi hudan linnaas dadkao dhan bou hanuun u yahay qur-aanka marka hidaayadaasna waa midda caamka ah waay midaanina waa midda khaaska ahoo intifaaca iyo in janno lagu galo oo adduunyadii lagu liibaano lagu hanuuno aakhirana janno lagu galo mutaqiinta uun u yahay bas ayb hudan huwa qur-aanku hudan hanuun waaye lilmuttaqiina u yahay kitaabku kuwa dhowrsaday oo maxay ka dhowrsadeen shirkiga iyo macsida iyo bidcada kuwa ka dhowrsaday haddaad doontana hudantan haadiyan baad ka laqbeyn kartaa haadiyan mid hanuuninaya xaal ou yahay ayb aladiina kuwii ayuu u yahay qur-aankii hanuun lilmuttaqiinadaad ka bedeleysaa haddaad doontana waa ka sifaynaysaa oo waxaad leedahay muttaqiinta oo aladiina kuwa yu'minuuna rumaynayaan bilgaybi bilgaa'ibi shayga maqan kuwa rumaynaya gaa'ibka shayga maqan marka maxaa laga wadaa wax walba oodan u jeedin ee lagu amray inaad rumayso qeyb buu kaa yahay allah subxaanahu wa tacaala ma arkayna annaga adduunyadii ku arki mayno qeyb buu naga yahay waa rumaynaynaa malaa'igta uma jeedno waa rumaynaynaa ambiyadii ma aanan arkin iyo rusushii waa rumaynaynaa jannadii iyo naartu sidoo kale qabrigii iyo qiyaamihii iyo waxyaabahaas oo dhan iimaaniyaadkaas caqli iyo xaggaa lala aadi maayo haddaad caqligaaga si fiican ugu fakarto wuxuu ku tusayaaba in shayga qeybka ah oo adiga aadan arki karin laguguna imtixaanay inaad akhbaarta ambiyada ilaahay ee saadiqiinta ah inaad ku rumaysato ayuu caqligu ku farayaa marka bilgeybidaa marka bilgeybi bilgaa'ibi inaan ka macnayno masder inta ka dhigno ismu faacil aan ka laqbayno sidaa waa bannaan tahay markaasna bilgeybi yu'minuunaday isaga tacalluqaysaan ayb aladiina yu'minuuna bilgeybi macnaha labaad in la xaaleeyo waay oo la yidhaha aladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya waay mutaqiintu bilgeybi mutalabisiina xaal ay yihiin kuwa ku dheehan ayagoo ku dheehan bilgeybi geyb ayagoo ku dheehan oo yacni geyb bay ku dheehan yihiin macnuhu marka waxay tahay waxyaabahan marka iyaga oo aan arkaynin oo indhahoodii uu ka maqan yahay ayay markaa rumaynayaan wa yuqiimuuna oogayaan asalaata salaada oogayaan kuwa weeyaan mutaqiintu wa mimaa rasaqnaahum wixaan ku arsuqnay wax ka mid ahna yunfiquuna bixinayaan nafaqadana de waxay ka dhigan tahay ixsaanka khalqiga loo ixsaan falo wa yuqiimuuna salaatana waxay ka dhigan tahay camalka badaniga ee jirka waxaa laga sameeyay salaada cinwaan u tahay ayb iyo waladiina kuwa marka aayaddan hore mufasiriinta qaar waxay yidhaahdaan waxay ka waramaysaa aladiina yu'minuuna bilgeybi carabtii nebiga u yimid ee juhaasha ahaa ee nebiga rumeeyey sala allahu calayhi wasalam ee diinta galay ee mu'miniinta noqday aayadda hore ka waramaysaa aayadda dambe waladiina yu'minuuna bimaa unzilana waxay ka warramaysaa wixii awal hore kitaab u haystay markii nebi moxamed yimidna rumeeyey sida cabdullaahi ibnu salaam iyo kale yay middan dambena ka warrameen marka midda horena carabtii muminiin alcarab yani mu'miniintii carabta waaye mu'minu alcarab midda dambena waxaa weeyaan mu'minuu ahlilkitaab ibnu cabaas baana sidaa ku fasiray dabarina sidaasuu doortay dayib qaarna waxay leeyiin labada aayadba mu'miniin unbay ka wada warramayaan labada qolana waa soo wada gelayaan ahlu kitaab iyo keyrkoodba waaladiina kuwa yu'minuuna rumaynaayo bimaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey kuwa rumaynayo iyo wamaa kii unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa la soo dejiyey oo nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi ciisa iyo lagu soo dejiyey wahum iyaguna yuuqinuuna yaqiininayo oo si dhab ah u rumaynayo bilaakhirati aakhiradana yaqiin iyo dhabnimo ku hubo meeshaa marka labada aayadood iimaan baa lagu sheegay aliimaan iimaan iyo islaam iyo ixsaan waa saddex derajo xadiidkii nebiga jibriilna lagu tilmaamay al-iimaanu marka hadda sidan oo kale uu yahay oo iimaan keliya la sheego islaamnimadii aan halkan lagu xusin iimaankii macnihii islaamnimadana isagaa wato al-iimaanu luqatan marka iimaan luqa ahaan waxaa la yidhaha atasdiiq rumayn sharcigana iimaan waxaa lagu yiraahdaa <coughs> waxaa lagu yiraahdaa sida caqiidatu ahlisunnati waaljamaaca ay tahay iimaanku waa ictiqaadun bilqalbi ictiqaad wax qalbiga lagu qabto wa wanutqun billisaani iyo carabkoo lagu laga dhawaaqo ama iqraarun billisaan carabkoo laga qiro iyo wa camalun bilarkaan iyo waaxaha iyo jawaarixdan oo laga camal falo iimaanku intaasuu koobsanaa marka ictiqaad qalbiga aa ku qabato inaad nudqigii aada afka kaga dhawaaqdo si laguu ogaado inaad diintii laasimsatay iyo in kale waayo haddaad qalbi wax ku haysato cid ku og male adiga ilaahay unbaa ku ogaan karo laakiin inaad marka axkaamtii iyo muslimnimadii say kugu laasimto ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah bau dhahayaa intaa markaad la timaadana cinwaankoodii iyo waxaa lagaa rabaa marka eh, acmaashii marka jawaarixdii ka imaanaysay ee ka tarjumaysay qalbigaaga waxa ku jiro xooggiisa iyo dacfigiisa iyo waxaa dhan laga garanayay inaad markaa yacnii la timaado ood salaadii ay ugu horeyso arkaanulislaamkii iyo siyayacni eh, kuwayaalka iyo adaa-ul iyo waajibaadkii inaad gudato xaaraantiina ka dheeraato mustaxabaadka iyo sunnooyinkana aad la timaado intaa kadib iimaanku ahlu sunnaha waxay yidhaahdaan yaziidu wayanqus iimaanku waa kordhaa waa nuqsaamaa daacaduu ku ziyaadaa macsidana waa ku nuqsaamaa yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya intaana xadiidkii nebigaa tusaaya sala allahu calayhi wasalama ee ahaa aliimaanu bidcun wa situuna shucba iimaanku waa lixdan iyo dhowr qaybood aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah kan ugu sarreeyo waa laa ilaha ila allahu la yidhaahdo wa adnaaha imaadat ladaa cani ariiq kan ugu hooseeyana waa dariiqa oo laga qaado waxa dadka dhibaayo waa ficil laa ilaha ila allahuna qowl aclaaha qowlu laa ilaha ila allah waalxayaau shucbatun min aliimaan xishoodkuna qayb iimaanka ka mida waayo xishoodku waa camalulqalbi isaguna saddex camaloo marka iimaanku uu koobsanaya halkaa lagu sheegay kii qalbiga iyo kii lisaanka iyo kii jawaarixda caqdiga marka ahlu sunnuhu sidaas waaye asal iyo faracna waa leeyahay oo qaybahaas iimaanka aan sheegnay kulligood hal derajo ma wada aha qaybo ayaa haddii la waayo qofka uu diintaba soo gelaynin qaybana haddii la waayo qofku diinka waa ku jiraa mu'min waa yahay laakiin naaqisul iimaan ayuu noqonayaa naaqisul iimaan ayuu noqonayaa oo sida iimaanku allaba wuxuu ku mihaalay geed timireedkaa lagu mihaalay alam tara kayfa daraba allahu mahalan kalimatan طayibatan ka shajaratin طayiba asluhaa haabitun wa farcuhaa fi الsamaa geedkaasoo kalea laga dhigay marka oo sal iyo jirid iyo laamo iyo waaxa leh nacam yaa laga dhigay waxyaabahaas oo dhan marka yacnii geedku haddii jiridda laga jaro meeshii geednimadii waa ka baxayaa haddii laamaha laga gooyo waa geed naaqis ah caleemaha haddii laga jaro wax yaraa ka naaqis ah nacam iimaankuna sidoo kale waay sida allah subxaanahu watacaala uu u mihaalay ayb Eh, ulaa-ika kuwaada marka meeshaana iimaankii macnihiisu sidaas waay ulaa-ika kuwaadaas calaa hudan hanuun korkiis ayay ahaadeen hanuunka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa guulaystay oo liibaanay ah oo iimaankii marka waxaa lagu guulaysanayaa ama lagu liibaanayaa eh, iimaanka sabab min asbaabi alfalaax weeyaan intaa markuu rabbi ka hadlay oo mu'miniinta rabbi uu ka hadlay halkanna waxaa la gelayaa marka gaaladii labadan aayadood ee soo socoto ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey sawaa-un waxaa jin ah calayhim iyaga korkooda waxaa ku eg aandartahum u digtayaa amise lam tundirhum uma diginaa inaadan u digin laa yu'minuuna rumayn maayaan khatama allaahu alla waa daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda u daboolay wa calaa samcihim maqaladooda korkooda ayuu daboolay wa calaa absaarihim aragyadooda korkoodana khishaawatun daboolaa ahaaday walahum waxaa u sugnaaday cadaabun bay leeyihiin cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan ayaa u sugnaaday labadan aayadoodna qolo iyagu marka qalbiga iyo bannaanka daahiran wa baatinan kuwa kufriyey oo gaaloobay ayuu rabbi uga warramay almu'minuuna daahiran wa baatinan waa lasoo sheegay labadan aayadoodna waxaa lagu sheegayaa kuwii gaalada ahaa daahiran wa baatinan ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey kufrigu marka aslan lugatan altaqdiyatu wasatru asturid iyo qarin waay maxaa gaalka marka gaal loo yiri waayo wuxuu qarinayaa nicmadii rabbi uu ku lahaa cid kale u caabudayaa allou diidayaa subxaanahu wa tacaala sidaasaa marka saa loo yiri kufriga luqatan markuu sidaa yahay sharcan marka kufri maxaa la yidhaahdaa alkufru did liimaan waay marka kufrigu iimaanku kasoo horjeedaa haddii kufrigu uu iimaanka kasoo horjeedo iimaankuna asal ee farac ou lahaa ou u qeybsanaa kufrigiina marka muxuu yeelanaa kufri akbar ah oo aslul iimaan kasoo horjeedo iyo kufri asqar ah oo aan diinta looga baxaynin oo furuuculiimaan iimaan kasoo horjeedo sidaasay salafka iyo a'immadu kufriga u kala qaybiyeen kufriga akbarka ama midka weyn afar qayboodoo u qeybsamaa sida alimaamu albaqawi halkan uu ku sheegay oo wuxuu yidhi walkufru calaa arbacati anxaa gaalnimada afar qaybood waay kufriga akbarkaa buu ka hadlaa kufru inkaarin inkirid kufrigeed qofkan waa gaal muxuu gaal ku noqday waxbuu inkirayaa diinta in la rumeeyo ay amartay ayuu inkirayaa ama jiritaanka allow inkirayaa ama wuxuu inkirayaa eh, ama wuxuu inkirayaa rasuulkii jiritaankiisii wahaakada kufrigaa waxaa weeyaan kufru inkaar wa kufru juxuudin iyo kufri dafiraad juxuudku marka ogaal la-aan ma aha waa og yahay laakiin qalbigiisii waa ka og yahay laakiin waa dafiraya ma ogolo wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman culuwa ayb nooca saddexaadna waa kufru cinaadin madax adeyg gaalnimo oo cinaad ah cinaadku marka wax ma diidana wax ma inkirsana laakiin inuu istislaam iyo hoggaansan sameeyuu diidan yahay abuu aalib gaalnimadiisaaba ka mid ahayd gaalnimada abuu aalib markii nabigu sala llahu waa kii nebigu uu ku yidhi gabaygiisii abu daalib waxaa ka mid ahaa walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani اlbariyati diinan lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina wuxuu leeyahay waan ogaaday aniga waa ogahay nebi yacni moxamed diintiisu inay tahay diimaha dhulka midda ugu khayrka badan lowla almalaamatu eed haddii aanan ka cabsanaynin ow xidaaru masabatin ama cay aan usoo jiido waalidiintayda digtooni aan ka digtoonoon ka cabsanaya haddii lala yahay la wajadtanii samxan bidaaka mubiina waxaad i arki lahayd ood i heli lahayd anigoo marka yacnii arrintaa tawxiidka iyo iqraarkiisa iyo inaan ku raaco aada markaas yacnii samxi ugu ah oo ku sii lahay labadaa haddaynan jiri lahayn waa ku sii lahay iimaanka oo markaa yacni waan ku waa iimaanka aniga aan alla rumaynayo waa kugu ilqabooji lahay marka abu aalib u fiirso wax ma inkirin waxna ma dafirin haddana macnaha waa gaal yaayaa la yidhi ogaal la-aanna ma ahano jaahil ma aha haddana gaal baa la yidhi waayo kufrigiisa wuxuu ahaa kufru cinaad istislaam iyo hoggaansan waa iska diiday ayb kan afaraadna waxa uu yahay kufru nifaaqin munaafiqnimada gaalnimadeeda kufru nifaaq waa qofka inuu qalbigii gaalnimo ku haysto afkan islaamnimo ka sheegaayo aayadaha soo socdo sida aan ku arki doono ayb afartaas qeyb ayuu sheegay alimaamu lbaqawi kufriga akbarka inuu uqeybsamo qeyb shanaada culimada qaar ku daraan oo la yidhaha kufru icraad kufru kufru icraadka waxaa laga wadaa qofka in uu diintan islaamka ama iimaanku inuu yidhaahdo mana diidaayo mana rumaynaayo wax iga galayba male aniga dhibna idinkuma haayo mana idin rabo oo yacni idin rumayn maayo rasuulka sala allahu calayhi wasalama markii uu daa'if tegey maka intuu ka tegey oo reer daa'if dacwo ugu tegey ayaa markuu ay u ay ka ogolaan waayeen risaalo yacni ka aqbali waayeen dacwada ayuu intuu beer qolo cabdiyaaliil la dhaho ay leeyihiin buu ku nastay laba nin baa u yimaadeenoo qoladaas ka mid a markaasuu waa tawxiidkii u sheegay risaaladiibuu u sheegay u sharxay markaasi waxay ku yidhaahdeen haddii annaga hadda eh, inaan adoo haddaa run sheegaysidna adoo run sheegaya haddaan ku beenino yacni sidaasi waa iskale yacni dad liitaan noqonaynaayo arrintaa iskuma quurno mana ku rumaynayno mana ku beeninayno naga tag haddaan ku dhahno adoo run sheegayana de saas ma rabno inaan ku rumaynana ma rabno yacnii risaaladaada wax naga galay male waayo annaga salban wa iijaaban midna uma sina uma rabno mana ku diidayno mana ku ogolaanayno waa gaalnimo taa lafteeda waa kufri nacam waayo qofku inuu meel cidlo ka laalaada lama rabee allihii abuuray inuu aa caabudayaa laga raba kufrigaas marka waxaa la yidhaha kufru icraab in badan oo hadda dadkan gaalada ama galbeedka laftooda qaar badan oo badanoo kamida kufrigoodu kufru icraab waayo haddiiba aynan wax kale ka wadin waxaas yacni markaan warkooda u qabanno waxay leeyihiin annaga yacni islaamnimada mana nicbin mana jeclin mana nicbin mana jeclin waa ka jeestay waay mana raban walidaalika kufrigaasi kufru icraab baa la yidhaha sida alimaam ibnu اlqayim kitaabkiisa madaarij saalikiinka uu ku qeybqeybiyey nam kufriga shantaasuu kufriga u qeybsamaa qaaraa waxay ku daraan kufru shaki ama kufru dhanni lixay uga dhigaan kufru dhanni ama kufru shaki waxaa weeyaan shay inaad ictiqaadisa lagaa rabay inaad ka labalabayso iyadana marka kufru dhanni qaaraa culimada ka cabiro qaarna kufru shaki bay ka cabiraan suuratu lkahf aan ugu tegi doonaa wadakhala jannatahu wahuwa haalimun linafsih qaala maa adunu an tabiida hadihi abada wamaa adunu saacata qaa'imatan mau malaynayo yihi qiyaamahan iyo waxaan la sheegayo inuu dhacaayo maba u malaynayo yihi kufrigiisu kufru shaki ama kufru dhanni marka intaan kufriga maxaan ugu qaybinaynaa qofku inuu kufriga fahmo waa muhiim haddii kale kufriga ma ka dheeraa kartid haddaadan haddaadan xaqiiqdiisa garanin anwaacdiisa aadan fahmin kufrigii marka wuxuu u qeybsamaa akbarka inahaas si kale kufriga guud ahaan waxaa loo qeybiya akbar iyo asqar oo kufriga asqarka muxuu noqonayaa waa wax walba oo bidaatihi iskiis aan gaalnimo u keenaynin oo mathalan maxaa ka mid a sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu nebiga muxuu yihi kufrun qof muslima in lala dagaalaa waa gaalnimo nebiga saasuu yihi sal l l slam gaalnimadaa nebiguma wuxuu u jeedaa midii weyneedoo diinta looga baxayay maya inuunan u jeedin waxaana tusaayo wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu buu allihi iyagoo dagaalamaayo ayaa haddana mu'miniin lagu sheegay idan marka dagaal ay dad laba muslimiina isdagaasho diinta inaynan uga baxaynin aayaddaasna waa tilmaantay kufriga marka nebigu qof muslim in lala dagaalaa waa gaalnimo uu leeyahay waa min acmaali ahlilkufri baa laga wadaa waana kufrun duuna kufrin baa la yihaha midkaas nacam ayb kufri akbar iyo ashar nacam sidaasaa loo qeybshaa nacam qeybahaasa marka kufrigu u qeybsamayaa ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey sawaa-un waxaa jin ah oo eg calayhim iyaga korkooda waxaa ku eg aandartahum indaaruka iyaahum digitaankaaga aada iyaga u digaysid am lam tundirhum wacadamu indaarika udigid la-aantaada iyo inaad u digto inaadan u digin waa iskugu mid laa yu'minuuna rumayn maayaan kuwaas khatama allaahu alla waa daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkooda uu daboolay wa calaa samcihim maqaladooda yacni maqalkooda korkiisa uu daboolay wa calaa samcihim marka mufradaa laga dhigay iyagoo la ogyahay maqalkooda inuu badan yahay waayo lafdigaa wuxuu yahay lafdi masdar masderkana wuxuu laasimsadaa tadkiir iyo markaa ifraad ifraad iyo tadkiiraa masderka ayuu laasimsadaa marka wa calaa samcihim marka laleeyahay maqlitaankoodii baa laga hadlaa waxaana laga wadaa aaladii ay wax ku maqlaayeenoo dhagahoodii ayaa markaa yacni la daboolay intaasay ku dhammaatay marka wa calaa absaarihim aragyadooda korkoodana kishaawatun daboola ahaaday araggoodiina dabool ba ahaaday aayadda suuratu ljaahiya lagu fasira marka wacalaa absaarihim khishaawatun aragyadoodana daboolaa dusheeda ahaaday oo araggiina waa ka daboolan yihiin oo xaqi ma arkayaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan baa u sugnaaday aayaddan marka waa caamun maqsuus waay marka ina aladiina kafaruudan caam oo maqsuus ah waayo waxa laga hadlayo waa kuwa gaalnimada ku dhima doono waay amaa wixii aan gaalnimada ku dhiman doonin ee ilaahay towfiiqda haleeshiin doono ee soo islaami doono kuwaas aayaddan ma ka warramaysan kuwan qalbigooda la daboolay waxba sooma gelayaan alla uu leeyahay oo inaad u digto iyo inaadan u digin waa iskugu mid uu leeyahay waa kuwa gaalnimada ku aakhiran doono waay marka lidaalika marka waxaa leeyahay waa caamun maqsuuso ina aladiina kafaruu wixii gaaloobay oo dhanaa la yidhi laakiin waxaa loola jeedaa kuwa ku dhintay gaalnimada ama ku dhiman doonaba hadda ayb mas'ala waa taas qodob waay masale kale waxay tahay khatama allaahu calaa quluubihim haddii ilaahay qalbigooda daboolay muxuu ilaahay marka rasuul ugu soo diraa qalbigiibauba ka daboolay arrintaa miyaynan noqon ishkaal miyaysan keeni karin ishkaalkaas marka culimada waxay uga jawaabeen qalbigooda inuu alla daboolo waa ciqaab ka dhalatay markay iyagu xaqa ka tageen aayado badanaana laga fahmayo falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum marka alla iyagoo u tiiriyey sooma arkaysid qallooca markay qalloocdeen oy xaqii ka leexdeen ayaan quluubtooda qalloocinay annagana waxaa ka mid a qowluhu tacaala wanuqallibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara wanadaruhum fii tuqyaanihim yacmahuun markaan qalbigoodii la gediyo waxaasoo dhan marka waxaa u keenayo khatmigan waa ciqaab ka dhalatay dembi ayaga ay geysteen ee ilaahay ma dulminin subxaanahu watacaala allana ma dulmiyo addoommadiisa ayb saasay marka mufasiriintu halkan meeshaan iyadana ay uga hadlaan qofka marka de ilaahay ilaahay inuu qofka waafajiyo islaamnimada waajib cid ugu leh ma laha laakiin alla subxaanahu watacaala wuxuu isku waajibiyey qofna inaan naarta la gelinin asagoo aan xujada lagu oogin wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan buu alla yidhi rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda rusul ilaahay marka dadka waa u seeto dheeraynaa cudurdaar iyo marmarsiyada waa ka baabi'inayaa taas ilaahay subxaanahu watacaala saa isku waajibiyey cidina ma cadaabaayo alle baadi ku xukumi maayo ilaa ay wax u caddaadaan wamaa kaana allahu liyudila qowman qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun laakiin ilaahay in loo waajib looguma laha qofkan xaqa inuu qalbigiisa ku abuuro oo waafajiyo towfiiq ou siiyo fadli isaga ou haysto ciddou doonuu siinayaa ciddou doonana waa ka ceshanaana laakiin waxaa ilaahay kugu qofka uu ku ciqaabaya berri waxay tahay rasuul ma laguu soo diray haa caqli ma lagu siiyey haa waqti ma lagu siiyey haa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara waja'akum nnadiir wax cudurdaar iguma lihid marka saasaa u taallama wamin annaasi man yaquulu aamanaa biاllahi wabiاlyowmi اlaakhiri wamaa hum bimu'miniin halkan marka iyo dhowr aayadood munaafiqiin baa looga hadlaa tilmaamahooda marka dhegeyso wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah ama duul ayaa ka mid ah yaquulu dhahayo aamannaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay wa bilyowmi maalinkii baan rumaynay maalinkii day alaakhiri dambeysay wamaa hum saabay dhahayaan walxaal maa hum aynan ahayn iyagu bimu'miniina kuwa rumeeyey xaal aynan ahayn walxaal maa hum aysan ahayn iyagu bimu'miniina kuwa rumaynayan yukhaadicuuna allaaha allay dhakrayaan oy khiyaanayaan wal iyo waladiina kuwiibay khiyaanayaan oy dhakrayaan aamanuu rumeeye mu'miniintay dhakrayaan wamaa yakhdacuuna ma dhakrayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay dhakrayaanoo dhagartaas caaqiba xumadeeda naftooda unbay saamayne wamaa yashcuruuna mana oga oo sidaa ma ogaanayaanoo ma dareemayaan fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun baa ahaaday jira ahaatay fazaada wuu u ziyaadiyey allaahu alleh hum iyagii wuxuu ugu ziyaadiyey maradan jiru u ziyaadiyey walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo bimaa kaanuu bikownihim ahaanshadooda darteed yakdibuuna kuwa been sheegaya ay yihiin waxaa lagu bilaabay markaa iimaankooda horta in laga waramo alla wuxuu leeyahy wamin annaasi dadkii man baa ka mida duul yaquulu dhahayo man waa waa ismu mawsuul oo mushtarak ah mufrad iyo musanna iyo jamac mudakar muanah intaba mantaa waa usuu bataa marka maadaama ay nas tahay yaquuluna ficilkeedaa looga dh yaquuluuna lama dhihin laakiin markay hadlaayaan aamanaa jamacaa la keenay intaba waa isaga suu bataa wa min annaasi dadkii man ayaa ka mida yaquulu yani kuwa dhahaya waay aamanaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay iyo wabilyowmi maalinkii al aakhiri dambeeyey maalinta aakhiraan rumaynay kuwa dhahayo sidaabay bay dhahayaan walxaal bay dhahayaan aamanaa maa hum aynan ahayn iyagu bimu'miniina kuwa rumaynaya ayagoo kuwa rumaynayaba aan ahayn ayay aamanaa dhahayaan jumladan marka wamaa hum bimu'miniina jumla ismiyana waa tahay xaaliyana waa tahay laba macno waaweyn baana ku jiro macno uu yahay xaaladda ay aamanaa billaahi dhahayaan baysanba mu'miniin ahayn tacbiir aad waxa waa waaye fii gaayati alfasaaxa ah haddana in jumla ismiya lagu sheego waxay keenaya jumla ismiyadu dawaam iyo hubuud ayay tuseen nimankan marka cadamuliimaanayba ku sugan yihiin waa degeen waay iimaan la-aanta ayb marka alla wuxuu yidhi wamaa hum sidaabay dhahayaan walxaal maa hum aynan ahayn iyagu aynan ahaanin bimu'miniina mu'miniin aynan ahaanin iyagoon mu'miniin ahayn bay aamanaa billaahi haddana ay leeyihiin ama jawaab haddaad doontaba ka dhigo waxaad tiraa wamaa hum ma ahan iyagu bimu'miniina mu'miniin ma ahan oo beenay sheegayaan mu'miniin maba ahan meeshaa marka waxaa laga qaatay qofku inuu iimaanka afka uga dhawaaqo isagoon qalbigii ku guntin in iimaankaasi ounan waxba ka jirin waayo munaafiqiinta qalbigana gaalnimaay ku haystaan afkana aamanaa bay ka dhahayaan laa ilaha ila allahu bay leeyihiin cindallaahi marka kuwaa mu'miniinka ma aha amaa dadka adduunyada joogoo mu'miniinta ahna haddii aan gaalnimo lagu arkin qalbigooda inaga ma ogaa karno oo hadda yacnii markuu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo beentaa waayo ma dhihi karno ilaa aan aragno calaamadihii iyo wixii munaafiqiinta lagu yaqaanay walow nashaa-u la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum walatacrifanahum fii laxni اlqowl <coughs> maadaama marka axkaamtii muslimiinta la siinayaa intay adduunyada joogaan qiyaamaha laakiin naartay ku waaraayeen saa hadday ku dhintaan iyo xaaladaas hadday daahirto oo wixii qalbigooda ku jira gaalnimada bannaanka uu yimaadana markhaatiyaal loogu helo ama iyaguba ay qirtaanna ee markaas waxaa lagu fulinaya axkaamtii lagu fulinayay dadka yacni diinta ka baxo ee ridoobo meeshaa marka iyada aayadda hore sidaasay tilmaamaysaa marka iimaankoodu inuu beenba yahay yukhaadicuuna allaha allay khiyaanayaan oy dhakrayaan yukhaadicuuna marka khaadaca marka la yidhaaha waa ficil laba laba qof isku tafaawud aqbalaya ama laba qolo ka guntan maayo dhinacooda qaataltu waa la dagaalamay khaadactu waan la dhagartamay hadda marka de ilaahay miyay la dhagartamayaan iyagu sidaas ma ahana yukhaadicuuna allaha marka allay dhagrayaana laga wadaa yakhdacuuna allaha laga laqbayna waa min baabi waxaa la yidhaahdaa caaqabtu lisa caaqabtu allisa tuugaan ciqaabay waa la ciqaabtamay ma aha anaa ciqaabay unbaa laga wadaa yukhaadicuuna allaha allay dhakrayaan oo khiyaanayaan oo ilaahay bay rabaan inay siraan say iyagu la tahay iyo waladiina kuwii bay dhag oy sirayaan aamanuu rumeeyey mu'miniintii wamaa yakhdacuuna ma khiyaanayaanoo ma dhagrayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay dhagrayaan wax kale markaa dhagri maayaanoo cuquubadeeda dhagartaa naftooda unbay kusoo noqone wamaa yashcuruuna mana oga sidaasoo ma dareemayaan arrintaa iyadan shucuurka qofku waa ka dhumaa marka uu gaalnimada dhex muquurto oo uu dhinac walba u galo ee markaa yacnii iimaankii uu ka tago u ka fogaado ixsaaskii iyo dareenkii baa ka tegaayo markuu dareenka ka tagana munaafiqnimadii wuxuu u maleeyaaba tab loo noolaadaba inay tahay iyo siyaasad iyo caqliba uu nifaaqa u malaynayo ma ogaba shucuurkii baa marka kat ayaa ka tegay wamaa yashcuruuna buu alla leeyahay ayb fii quluubihim quluubtooda dhexdiisa maradun jira ahaatay jiradaa maxaa laga wadaa shakun saas ayaa lagu fasiray fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun jira ahaatay ay shakun waayo marka waa nifaaqun shaki iyo munaafiqnimo aslulmaradina waa dacfiga iyo tabardarida ayb ashaku fi ddiin marka diinkoo laga shakiyaa waa marad iyo jiro waayo qofka ayuu daciifiyaa fazaadahum ullahu alla wuxuu u kordhiyey oo u siyaadiyey maradan jiro u kordhiyey laba tafsiiraa ku jirto in laga laqbeeyo khabar saan hadda ku wadnay iyo in laga laqbeeyo habaar iyo duco ducaaun calayhim oo maxay noqonaya marka fazaadahum ullahu allah u siyaadiyo maradan jiro allah u kordhiyo jirada marka say ugu kordhaysaa munaafiq markuu uu yahay ee aayadihii soo degay ku gaaloobayo haddana maalinta ku xigtaa markay aayad kala timaado waa ku gaaloobaya gaalnimadii buu siyaadsaday iyo jiradii dibindaabiyada uu mu'miniintii iyo rasuulkii iyo ku wado kullamaa uu siyaadiyo kullamaa marad iyo jira ay u siyaadaysaba walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo bimaa kaanuu bikownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yakdibuuna inay been sheegayaan been inay sheegayaan yay been u sheegayaan alleh yay been u sheegayaan rasuulkiisii waxay been u sheegayaan mu'miniinta bimaa kaanuu yakdibuun qiraa'ada kale bimaa kaanuu yuka yukadibuuna haddii la akriyana waxaa weeyaan bisababi takdiibihim beeninta ay beeninayaan darteed labadaas macnay kala wataan marka ficilkoodii marka intaa marka hadalkoodii been inuu yahay waa laga soo hadlay ficilkoodana see waaye marka wa idaa haddii qiila lahum loo dhaho iyaga lagu yidhaahdo laa tufsiduu ha hallayninina fil ardi dhulka korkiisa ha fasaadinina qaaluu waxay dhahayaan oo yidhaahdaan innamaa wax kale ma ahne naxnu annaga muslixuuna kuwa hagaajinayaan nahay dhulka alaa hooy buu alla yidhi innahum iyagu hum iyaga unbaa almufsiduuna kuwa wax halleey halleeyo oo qaribo ah walaakiin lagu noqoyay laa yashcuruuna ma dareemayaanoo ma oga laa yashcuruuna ma ogaanayaan saa ma oga waidaa haddii qiila lahum loo dhaho oo lagu yihaha kuwa munaafiqiintaas laa tufsiduu ha fasaadinina ha hallayninina fil ardi dhulka kufri iyo shirki iyo macaasi ha ku hallayninina dhulka marka la yidhaahdo qaaluu waxay yidhaahdaan oy dhahayaan inamaa wax kale ma ahne naxnu inaga unbaa inamaa wax kale ma ahne naxnu annaga muslixuuna kuwa dhulka hagaajinayaan nahay oo ficilkoodaas xun wax hagaagsan bay u haystaan alaa hooy inahum iyaga jumladii waa la adkeeyey marka inaa lagu adkeeyey innahum iyaga hum iyaga un keliya waa xasri addaadkan iyaga un keliya ayaa almufsiduuna kuwa wax fasaadiye oo halleeyo waa un iyaga mufsidiintu waa un iyaga cid kale mufsidiin maba ahan marka mubaalaqa aada u daranaa ku jirta kuwo kaloo mufsidiina waa jiraan laakiin kuwan kuwa ugu daran waayo macnaha sidaas weeyaan walaakin lagu noqoye laa yashcuruuna ma ogaanayaano sidaas ma oga iyaga fasaadkoodaas marka ay dhulka korkiisa ku hayaan ibnu jariira aada u fasiray anwaacda fasaadkooda uu yahay wax yar marka waa aqrinaynaa warkiisa wuxuu leeyahay alxaafid alimaam abu jacfar aلطabri mufsiduuna fi اlardi bimacsiyatihim dhulka waxay ku haleynayaan macsidooda fiihaa dhulka korki dhexdiisa ama korkiisa ay ugu caasinayaan rabbahum rabbigood ilaahay bay ku caasinayaan waa fasaad wa kownihim iyo ahaanshadooda fiihaa dhulka dhexdiisa ay ku yihiin maa nahaahum can rukuubihi ay wa rukuubihim cafwan wa rukuubihim iyo koritaankooda ay korayaan fiihaa dhulka korkiisa ay ku korayaan maa nahaahum can rukuubihi wuxuu alla ka reebay inay koraan yacnii waxay ku dhacayaan oy fuulayaan oy korayaan wixii alla ka reebay inay fuulaan macaasidii waa marka iyada nafteeda ayb wa tadyiicihim iyo dayacaadooda ay dayacayaan bay dhulka ku fasaadinayaan faraa'idahu ilaahay faraaishiisa ishiisa wixii ilaahay waajib yeelayna la imaan maayaan iyadana waa fasaad dhulka lagu hayo qofkaan tukanin dhulkuu fasaadinayaa qofka ammaanada khiyaanaya dhulkuu fasaad ku hayaa wahaakada iyo wa tadyiicihim dayacaadooda ay dayacayaan faraa'idahu ilaahay wixii uu waajib yeelay wa shakihim iyo shakigooda fii diinillaahi ilaahay diinkiisa ay ku shake ay ku shakisan yihiin alladii laa yaqbalu min axadin camalan ilaa bitasdiiqi bihi iimaanka ilaahay ounan cidna camal ka aqbalaynin ilaa isaga inuu wato maahane qofka iimaankaas oo diinkii alla ah oo ay ku shakiyeen ayb wal-iiqaani bixaqiiqatihi iyo waxaa shakiga ay ku shakiyeen iimaanka xaqiiqadiisa inay markaa yaqiiniyaan wakadibihim almu'miniina mu'miniinta beenta ay u sheegeen maxay beenta ugu sheegeen bidacwaahum sheegashada ay sheeganay ay sheegteen hayra maa hum calayhi muqiimuuna waxa ay ku taagan yihiin oo min ashaki raybi ah waxaan ahaynay mu'miniintiina u sheegeen dadka in la siro waa fasaad qofkii inaad tiraa hawshaasaan kuu haayaa waxaas anaa kaaga filan kaasaan kuu qabtaa sidaasaan kuu ahay daacadaan kuu ahay lugtana aada ka goynaysid waa fasaad fi lardi munaafiqiinta marka mu'miniintay been u sheegaan waa idinla jirnaa mu'miniinaan nahay garabkiinaan taagannahay taas waa fasaad fi lardi ayb wa mudaaharatihim ahla takdiibi billaahi wa kutubihi wa rusulihi calaa wliyaa illaahi waxaa kale ay munaafiqiinta dhulka ku halleeyaan oy ku fasaadiyaan garabka ay siinayaan gaalada kuwa ilaahay aayaadkiisa iyo rusushiisa iyo yacnii allah subxaanahu watacaala kuwa ka gaaloobay ee beeniyey garabsiinta ay garab siinayaan oo ay muslimiinta ka garab siinayaanna fasaad kale waayo dhulka korkiisa lagu haayo waayo waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdin ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir ilaahay baa yidhi haddii marka walaha boos ouna lahayn la dhigo oo booskii uu ku habboonaa maayo boos kale la dhigo oo gaalkii meeshii baraa-a laga qaada lahaa isaga garab la siiyo qofkii mu'minkaa meeshii garab la sii lahaa isaga laga hor yimaado sida hadda dadka muslimiintu caalamka maanta uu u badan yahayna waaba noocyadaase oo iyagoo marka yacnii dhuuni un raadinayo ama adduunyo raadinayo ama sharaf iyo raadinayo ama qof kale uun isdhahayo kaga aarso ayaa marar badan waxaa dhacayso in markaa yacni dhulka dhexdiisa ama korkiisa fasaad ay ku sameeyaan dayib taana marka wuu sheegay goormay marka sidaa samaynayaan idaa wajaduu ilaa dalika sabiilan hadday fursad helaan kuwaa ilaahay beeniyey bay garab siinayaan mu'miniintay ku garab siinayaan fadalika kaagaas marka wuxuu yidhi ibnu jariir ifsaadu lmunaafiqiina fii ardi illaahi waa munaafiqiinta hallaynta ay hallaynayaan ilaahay dhulkiisa marka calaamaadkaas inaad yeelato iska ilaali marka inaad alle rasuul beeniso diintii inaad ka shakiso yacni inaad marka yacni macsi dhulka ku ku kor samayso inaad dadka ahlu macaasida ama ahlu takdiibka aada garab siiso ood ka garab siiso dadka caa'iq aad ku noqoto ood ka hor taagan tahay dadkii inay markaa yacni diinkoodii ku dhaqmaan aad ka hor istaagto iyo waxyaabahaas oo dhan marka inaad qofku iska ilaaliyo alaa hooy inahum iyaga hum iyaga unbaa almufsiduuna kuwa dhulka hallaynayo fasaadinaya ah walaakin lagu noqoye laa yashcuruuna ma garanayaanoo sidaa ma dareemayaan wa idaa haddii qiila lahum loo yiraahdo iyaga lagu dhaho aaminuu rumeeya kamaa sidii aamana annaasu dadka ay u rumeeyeen oo kale dadka say u rumeeyaan mu'miniintaasay u rumeeyeen oo kale u rumeeya qaaluu waxay yidhaahdaan anu'minu ma rumaynaynaa kamaa sidii aamana uu u rumeeyey assufahaau kuwa waxmagaradka ah caqli gaabta siday u rumeeyeen oo kale miyaan u rumaynaynaa annaga alaa hooy inahum iyaga hum iyaga unbaa assufahaau kuwa caqliga gaaban ah oo wax makastada iyaga un weeyaan walaakin lagu noqoye laa yaclamuuna yacni ma ma oga oo ma yacni ma ogaanayaan sidaas xaqiiqdu inay saa tahay garan maayaan marka hadalkan ay leeyihiin anu'minu kamaa aamana asufahaa istifhaamku macnuu leeyahay lugada carabiga istifhaamkan marka anu'minuda istifhaam inkaari a ah waay yani waaba inkirayaanoo waxay leeyihiin eh, annaga miyaa rumayn waxay inkirayaan iimaankii waxayna ku tusayaan marka qasadkooday meeshaa ku caddaynayaan oo ay ah inay ka beri noqdaan iimaankii bay ka beri noqonayaan calaa ablaqi wajhin bay uga beri noqonayaan iimaanka ay ka beri noqonayaanna waxay ka dhigeen kan ay dadka sufahada ah asxaabtay u jeedaan ay ku caynayaane kaa dadka sufahada ay rumeeyeen ma rabnay leeyihiin annagu iimaankaas ma rumaynayno marka waxaasoo dhan marka dhagar wayna oo markay leeyihin iimaan oo dhan waa ka tagnay ma dhahayaan ee waxay leeyihiin iimaanka sufahadoo kale ma rabtaan inaan rumayno ma rumaynayna kaas ayay leeyihiin sufahadiina waxay u jeedaan marka dadkii ahlucilmiga oo ahlu nebiga raacay nebiga rumeeyey ayay marka ugu duurxulayaan ay ugu sarbeebayaan taas oo dhan marka macnaheedu waxay tahay iimaan waa ka jeesanay annagu muslimnimana ma rabno waaye laakiin ma caddaynayaan sidaabay marka istifaamkan inkaariga ay ula imaadeen idaa haddii qiila lahum loo yidhaahdo iyaga lagu yidhaha aaminuu rumeeya kamaa sidii aamana annaasu dadka ay u rumeey siday dadka u rumeeyeen u rumeeya haddii sidaa loo yiraa qaaluu waxay dhahayaan anu'minu ma rumaynaynaa kamaa sidii aamana uu u rumeeyey assufahaa'u kuwa caqligaabta ah wax makastada kuwa ah siday u rumeeyeen miyaan u rumaynaynaa sidaasay dhahayaan alaa hooy inahum iyaga unbaa hum iyaga unbaa assufahaa'u kuwa caqligaabta ah oo wax makastada kuwa ah iyaga un weeyaanu cid kale ma ahan walaakiin lagu noqoye laa yaclamuuna ma garanayaano ma oga in marka safaha iyo doqonnimadu iyo caqli gaabnidu inay tahay marka kay waxa ay iyagu ku sugan yihiin inay tahay ma garanayan ayb marka kama aamana annaasudaas marka qaar baa waxay leeyiin cabdullahi ibnu salaam iyo keyrkiis iyaa laga wadaa muhaajiriintii ansaartaa laga wadaa intaba waa la yidhaahdaa eh, iyagana marka kama aamana sufahaa dadkaa marka waxay leeyihin juhaasha iimaankooda ma rumaynayne dadka waxgaradka iimaankiisaoo kalean rumaynaynaa waana wax ay rabaan inay uga dhuuntaan oo ay iimaanku uga jeestaan ayb fasafiihu qof safiihuna waxaa de qofka caqligiisu fudud yahay oo khafiifu lcaqli raqiiqu lxilmi dulqaadkiisu jilicsan yahay ayaa la yidhaha safiih kaasaa laga wadaa walaakiin lagu noqoye laa yaclamuuna ma oga oo ma garanayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih